min anwaaci sixri baab wuxuu u baab yahay bayaanu shayin wax in la caddeeyo oo min anwaaci sixri sixirka noocyaalkiisa ka mid a markaan sixirkii iyo inuu kufri yahay laga soo sheekeeyey gaar ahaan nooca maaragtay jinniga iyo waxyaalahaasoo kale lala xiriiro oo shayaadiinta la kaalmaysanayo inuu kufri ou yahay marka aanu soo sheegnay ayuu hadda waxuu baab nooga dhigayaa sixirku inuu anwaac yahay anwaac fara badan uu noo sheegi doonaa sixirka weynoo la yaqaano iyo anwaac kale oo ayaguna maaragtay baabka uun sixirka isugu tegayo oo sixirka meelo ka soo gelayo marka wuxuu baabkan u tafriicinayaa macnaha in la iska jiro oo hadda sixirkan midkan weynoo loo yaqaano keliya inaysan ahayn anwaac kale oo ayaguna sixirka ka mid ah oo meelo ka soo gelayo inay jiraan oo hadhowna sheikh aad arki doontaan qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi xadaanaa maxamed ibnu jacfar maxamed ibnu jacfar qunduraa loo yaqaanaa waa wuxuu ka wariyaa maaragtay sufyaan iyo raggaas buu ka wariyaa qaala xadaa waxau dhintay laba boqol iyo xoogaagii buu dhintay qaala xadaanaa cawf cawf ibnu abi jamiil ayaa la yidhaahdaa isaguna boqol iyo afartan dabadiiba u dhintay waa nin hiqaa weeye xadaanaa xayaan ibnu lcala ninkan isagana xaafidku qaarna waa maqbuul ay leeyihin qaarna waa majhuul qaala xaddaanaa qaطan ibnu qabiisa isaguna qaطan waa saduuq weeye can abiihi oo saxaabi ah annahu samica annabiyu sala allahu alayh wasalam aabbiis oo maaragtay qabiisaha ayaa wuxuu leeyay waxaan maqlay nabiga qaala inuu yidhi inna alciyaafata shimbir eriidda oo shimbiraha la eriyo oo macnaa laga faashado iyo waturqa iyo dhulka oo la gargaraaco la faaliyo dhulka la faaliyo iyo wadyarata baasaysigu min aljibti waxaasoo dhan shaydaannimay ka ahaayeen shaydaannimo iyo sixir ilaa jibtiga sixir baa lagu fasiray gebigood waa sixir iyo waxyaalo shaydaan iyo qashin la xidhiira marka xadiidku eh, ninkaas waxaa ku jira la yidhaahdo eh, maaragtay xayaan ibnulcala ninkaasaa ku jira qaarna waa majhuulay leeyihiin qaarna waa maqbuul adiga xadiisku waa daciifa laakiin lacfigiis aada uma sii leeto laakiin waa macaanidu waa macaani saxiixa weeye marka nabigu wuxuu leeyahy calayh salaatu salaam sida uu u tiirinayo ciyaafada waxaa la yidhaahdaa waa waxa shimbiraha ku saabsan carabtu waxay samayn jireen haddii uu soo baxo shimbirow kicinayaa eryaya hadduu dhinaca midig ou ka maro waxa waaye tafaa'al waxaa weeye khayrow rajaynaya hadduu dhinaca bidix ou ka marona waxaa weeye wuxuu leeyahay baas iyo balaayo ayuu maanta ma arkaysa uu ii keenaya markaasu haddii uu dhinac midi ka marana hawshiisii waa uqumayaahoo waa u kacaya shaqadiisii dhinac midig haddii uu ka harana haddii uu safar u socday wixii dhammaa waa ka joogsana ama caawa hadduu aroosi rabay arooskii dhammaa wixii dhammaa waa benideeda marka waa nooc oo maaragta yacni ka mid ah baasaysa oo wuxuu leeyahay waxaan maaragtay qaybay ka warramayaan noocaha ku jira macnaha shimbirkan dhinac bidix u duulay qaybuu ka warramaya saa darteed waxa weeye qaybkaas wuxuu ii sheegayaa inay wax baas ay jiraan hadduu u dooyo midig hadduu u diilana qayba ka warramayaa wax khayra ah inuu jiraan qaybkana ilaah baa og subxaana watacaala noloshana waxaa loogu talagalay qofku shaygii mubaaxa inuu ilaahay bisinkiisa uu ku bilowdo oo tala saarto markaasna uu maaragtay uu shaqadiisii uu qabsado iyo wa diyarata waa baasaysiga oo dhan marka diyarada iyada laftooda min adayra laga keen laakiin waa baasaysi oo dhan carabta qaara waxay haddii uu subaxii baxo oo nin ilaa uu ka hor yimaado yoo maalinta waa maalin mashuuma safarkiisii iyo wixiisii dhammaa waa bannadaya haddii uu meel makaana uu joogo wuxuu leeyahay meesha waa meel baas weeye meel la joogo ma ahan caawa haddii xataa cabbaarta u gasho wuxuu leeya isla caawa naga guuri hadduu bil uu joogo ama zamaan uu joogo zamankan wuxuu leeyahy reer lama dhiso gabar lama bixiyo xoolo lama maquuniyo haddii xool la maquuniyo geel inaa israacay gabadha haddii la bixiyo gablan baa dhacay balaayaa dhacaysuu ku leeyahy marka zamankay baasaysana waxaa kamid zamankay baasaysan jireen bisha shawaal waxay dhahaan lama arooso soo maaha caa waxay tiri nabiga calayh salaatu salaam bishii shawaal uu mehersaday bishii shawaalna waa ila aqal gala bay tiri bal qofka iga dheef badnaa oo naagta nin maaragtay guursado oo iga nasiib badan yaa waaya bay tiri ilaa rasuulka waxayd min axabi nisaa'ihi bay ahayd haween ou ka jeclaa ma jira nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkii allaa guursaday markaas weliba haweenta ugu jecelay ahayd marka islaanta ma haweenta la guursado oo ka nasiib badan oo ka sharaf badan waa maxay hadday shawaal wax dhibto macnaha maxay wax igu dhibi weysay wa marka gabdhaheeda iyo dadka qaraabadeeda bis shawaal unbayba guuri jirta iyadoo khilaafaysa caadadaas iyo shu'migaas beenta marka iyaduna waa taas weeye ina alciyaafata ciyaafada oo macnaha shimbir eryidda iyo wdurqa iyo dhulka la faaliyo dhulka la gargaraaca la yidhahda faalka soo maaha iyo wadiyarata baasaysug bay ka ahden dhulkaana faalka busaa kacaayo waxbaa inta ka kacaayo waaba xaninka goobta yaala balaayo unbuu ka sheekayna meel wuxu tusay kaala arag dhulkaas intuu wax dhulka usaa u garaaco ayaa maaragtay waxbaa isu suuraynaya waa jinni iyo shaydaanaa la xiriiri moogta waxbaa marka siiga iyo waxbaa u kacayo buu leeyahy ninaa goobta yaalla waa maxay ninka galgalana waa maxay balaayada jirta waa maxay geel dhaca waa maxay qiiqa dhaca waa maxay xolaad soo socota waa maxay samada qiiqa isku taagay faalliyolaalka waa arki jirteen marka waxyaalahaas waa iyo watayirata baasaysigu intaasoo dhan mina jibti waa sixirka iyo dawaaqiidda iyo waxa alle looga mashquulay ka ahaadeen qaala cawfun wuxuu yidhi alciyaafatu zajru ayri ciyaafada waxaa la yidhaahdaa shimbirta oo la eriyo oo dhinacay u socota la fiiriy hadday midig ka aado waxaa weeye khayray sheegaysaa ay leeyihin hadday bidix ka aaddona shar wa durquna weeye oo maaragtay dhulka darquna waxaa weeye alkhadu yukhadu alard ma garat waa dhulka waxaa weeye faalshooga dhulka la faalayo dhag la siinayo ma garat waxyaalahaas oo dhan iyo dhiishii haweenku maryamo maryamo ay dhihi jireenoo dhiilay saa ulululaayaan iyo waxyaalahaas oo dhan kulluhu waxaway waa min adibti waata sababtay waxaas u yihiinna waa anagii sheegno meesha waxaa ku jira ninka dadkan cilmulghaybay ka warramayaan cilmulghaybkii marka haddii uu ku tacalluqo ilaahay kheyrkiisa uu ku tacalluqo shirki baa soo gelaya waxaasa wax u malaya inay baawar iyo awood ay leeyihiin wixiina nooc cibaado iyo waxaasa u tacalluqa halkaasaa marka laa ilaaha ila allah tawxiidka marka ku gurinaya sababtoo ah cid aan alla ahayn buu maaragtay xoog iyo awood u sugaya oo ilaahayna maarata waxaana bari laa xawla laa quwata ilaa billah kanzun min kunuuzi iljanna ilaa waxa weeye inaad cid kale aysan awood lahayn iyo ta'hiir koonkaan aysan ku lahayn allaahuma ilaahay wuxuu jideeye maahan wuxuu isagu awood siiye maahan haddaad marka cid kale awood aad u sugtid marka rabbi kalaa samaysantay rabbi kale markaa samaysatana khuduuc iyo tadaruc iyo qurbaan ayaad u gudbinaysaa marka hadda halkaa marka shirkii uu ka xasilay adigoo marka laa ilaha illah maantana ku wardinaya aada boqol shir ku dhex doodinaysaa marka nacam nacam waljibtu jibtuguna qaala alxasan wuxuu dhahay rannatu shayaan shaydaanka qayladiisa ama waxyigiisa ma garan shaydaanka waxa uu dadka u waxyoonaa oo balaayo dadka uu ku afuufaa ayaa loo yaqaano qayladana waa la yidhaahdaa marka waxay yidhahdaan shaydaanku afar goorow qayliyo yidhaahda ma garata markii la lacnaday oo jannada laga soo bixiyey waa qayliy soo maaha markaas waa uu qayliyaa la yidhaahda wuxuu kaloo qayliyey nabiga markii la dhala calayhi salaatu wasalaam markii faatixada kitaabka ay soo degtana waa u qayliyaa la dhaha macnaha waxaa weeye dhibaata macnaha ku socota wey nacam yacni annahu radnahu xiina lucin markii la lacnaday iyo markii jannada laga soo hoobiyey soo maaha markii rasuulka dhalay iyo markii faataxatul kitaab la soo dejiya annaha khayr dhan wuu ka naxa laakiin hadda waxaa loo jeegaa rannada macnaa waxyiga waayo iyo maarata waxyaalaha uu soo waxyoonaayo dadka uu ku afuufayo macnahana taasaa u munaasaba yacni rannatu shaydaan ay waxyu shaydaan shaydaanku waxyaalaha dadka uu ku afuufayo taasaa loo yaqaano waliabi daa'uud waxaa u sugnaaday iyo ah, isnaaduhu jayid sanadkiisana waa fiican yahu dhaha macnaa xasan saasuu ku fasiray waliabi daa'uud wanasaa'i ibnu xabbaan fii saxiixihi magarta waxaa u sugnaaday almusnada minhu inta musnadka oo xadiidkii qaybtii hore oo maaragtay eh, ina alciyaafata waatarqa waatiyarata min aljibt intaas ayay wariyeen wacan ibni cabbaasin waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llaahi sal allau calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man iqtabasa qofkii barta shucbatan qayb oo min annujuum ay min cilmi nujuumi ah faqad iqtabasa wuxuu maaragtay bartay oo soo shidaal qaatay shucbatan min asixri maaragtay qayb oo sixir ka mida ah. zaada wuu kororsadaa mar alla markii cilmi nujuumta uu sii barto maa zaada wuxuu sii kororsaday oo sixir cilmi nujuumka waxa weeye waa saddex qaybood mid waxaa weeye waa midka qiblada loogu hanuuno waa qiblada midka loogu hanuuno xidigaa lagu kala garto gaar ahaan dadkii hore oo saacadahan iyo waxyaalahan markaan la keenino baadiyaha xidigahaasaa la fiirsan jiray qofku markuu qamaado iyo waxyaalahan ama kacbada oo kale annaga xidigii waqooyi aan dhihi jira baadiyaha markaan joogno qofku mar kacbada ka wareero xidigaasaa maaragtay loo deliishan jiray qolo walbana markaa oo kacbada dhinac kastay ka jirto xidigo maaragta kutusinaysa ilaada taas marka waxa weeye waa binajmi hum yahtaduuna in lagu hanuuno gaar ahaan aad waxaa cinaayo u siiya dadka maaragtay doomaha iyo waxyaalahaas raaco maraakiibta sababtoo ah badda dhexdeeda uu ku jiraa dee hadha waxaa dhici karta inuu kala gara waayo dhinaca maaragtay xeebtii ay ka jirto iyo badweyntii dhinaca u ka jirto ilaa badweynta hadduu yarado u dabaalana laa saaxila lahu soo maa meel u socda lama yaqaano waa inuu marka dhinaca xeebta wuxuu ku garto iyo uu leeyahay marka calaamaadkaas nujuubta aad u isticmaala gaar ahaan dadka maaragtay naaquudayaalka iyo aad u isticmaala taa marka iyadu dhib male waxaa kaloo jira cilmi nujuumka falaga xidigahaasay u socdaan iyo sayrkooda iyo midabaa markuu soo baxo iyo xilliyada waxaas iyadana la kala barto ayadana dhib ma laha oo macnaa calaamaad iyo irsaad wax la dhahay samaynayo haddana yurubkan ma bilaabina waxaa weeye ilaa waqti horaa la yaqaano muslimiintu aada u yaqaana soo ma xataa waxaa la qiyaasi karaa kusuufka iyo maaragtay bilmadoobaadka qoraxmadoobaadka waqtiga imaanaya iyo wax horan calaamaaday leeyihiin sida xilliyaalkaoo kale iyo roobabkaba ay calaamaadu u leeyihiin taa iyadan dhib maleh midda la diidaa waxaa weeye qaar waxaa jira munajimiin la yidhaahdo waxay leeyihin isku xirayaan xidigaha socodkooda iyo qaabka hadba u socdaan dhulkii waxay ku leeyihiin ta'fiir ku leeyahay waxa dhacdooyinka xawaadita dhulka dhacahay marka xidigaas hadduu maraayo lama guursado xidigaas kaas maaragtay xoolo lama bixiyo xidigaa kaas hadduu maraayo balaayaa dhacaysa coladaa dhacaysa xidigahaasay u socdaan iyo dhulka waxaa ka dhaca isku faalinaya ka'annamaa inay xidiguubay xukumaan aaw xukumkii alla subxaana wa tacaala waxyigiisa oo qadarigaha iyo sharcigiisa aawo sooma marka iyaguna marka waa kaadibiin marka xidigahaasi waay waxay leeyihin waxaan ka aqrisanaynaa waxa dhici doona cilmulhaybka isi siinayaan marka idan cilmulhaybku marka waa nooc mina sixira waayo sixirkuna soomaan waa jibti waa daaquudnimo waayo saas oo kale way man iqtabasa qofkii iqtibaasto oo shucbatan qayb oo min anujuumi ka mida faqad iqtabasa shucbatan min asixri qayb sixir ka mid ayuu barta macnaa qofkii barta ilaa iqtibaas waxaa ka timid haddaad cid dab haysid u timaaddo dhuxul shidaalaa ka qaadanaysa ama qori dabaha saaranaysa dabkiibaa ka qaadanaysa shaygana markaad baratid shidaal baa ka qaadanaysaoo maaha qofka markaa wax ka baratid ama cilmi aad baratid wixii meesha alla wax ka baranaysaa ka'annamaa sidaa dabkii a qori uga qaadanaysoo kale halkaas xidhanta zaada wuu ziyaasanayaa maa zaad macnaa mar alla markii uu korsado cilmi nujuumba sixirka iyo daaquudka iyo shaydaanka waxaas ayaa usii kordhaya rawaahu abu daa'uud waisnaad wuu saxiix nacam marka sheekh albanina waa saxiixiyey sidoo kale imaamu nawowi iyo dahabina hortooda way saxiixiyeen imaam axmedaa wariyey walilnisaa'i waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayra marka waxaas dhan oo hadda sixirka iyo ciyaafada iyo waxaasoo dhan waxay ku xsaabsan yihiin cilmulgayb iyo ta'hiir noocman shirki fi ayaa ku jira oo baawar kale in cid la siiyo marka baawarkaa cidda laga faa'iidayso iyo asmaadii alle iyo sifaadkiisa oo cilmiqaybkii la siiyo hadhow wixii markaad baawar siidan waa u khuduucaysaa waayo qofkii yaqaanay asaga dhan waa isku khuduucaysaa idan waxaa xasilaysaa marka iyaaka nacbud wa iyaaka nastaacinaadi beenay noqonaysa ninkaanaad kaalmaysanaysaa oo shaydaanka ah asagaadna caabudaysaa qurbaan aada u bixinaysaa maanta oo dhan tawxiidkaagii marka halkaa ayuu ku baabaa halkaasu marka isaga xihan yihin duruusta wlinisaa'i waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi man caqada qofkii gunta caqadatan ama cuqdatan waayo soo cuqdatan ima dhigna cuqdatan guntin qofkii gunta oo sixira uma nafata fiiha kutufa nafdi iyo waxaa jira iyo tafli iyo waxaa kaloo jira iyo nafki nafkida waa neefta keliya sidaa nabigu isugu tufi dadka culimada marka tufayaan ay ku afuufaan naftina waa kuwa suxarado ay sameeyeen calcaliyay ku darayaan neeftooda taflinaad waa candhuufta qofka uu bajaq u siinaayo marka naftiga waxbay candhuufay ku daraya marka waxba intay xirxiraan oo candhuuftooda ku qoshaan oo markaas haddana xaasidnimadooda iyo khubhigooda iyo ay muujiyaan oo shayaadiintii ay kaalmaystaan waxaa qashinka iyo mariidka iyo sunta markay isku laaqaan ruuxiisoo khabiii arwaax shaydaani ayaa hadda balaayo mariidahoo kaleo bahal camalaa samaysmaya marka bahalkii aad ta'iirina marka qofkii uu sexrayo ta'iirinaya biidn illah hadduu ilaahay ka magan galana ilaahay baa ka magan geli kara wa ilaa haddii suxarada loo daayo ummadda oo dhan ee ummadda o dhan waa wada sexra qof dhaqaaqa ma lahayn laakiin ilaah baa dadka celinaya subxaana wa tacaala awalan uma dadka ahlu wardiga oo ahlu sunnada ahlu ictiqaadka saxiixa tawakulkooda iyo owraadday akhrisanayaan kullu mar ayuu ilaahay uga celinayaa subxaana wa tacaala qofkii saa sameeya uma man caqada qofkii gunto cuqdatan guntimo uma nafata fiiha ku afuufa candhuuftiisa faqad saxara qofkaasi waa sixray waman saxara qofkii sixrana faqad ashraka shirki buu sameeyey ilaa shirkigu waa shirki waa maa sixr ilaa waa in shayaaiin iyo arwaax khabiita la sameeyo labadii malena waa dhihi waayey wamaa yucallimaani min axadin qofay baraan ma jiro xataa yaquula innamaa naxnu fitna war annaka dad balaayo loo soo diraanae falaa takfura kufrina markaa markuu diido alleehay kaale marka balaayadaada qaado fayatacallamuuna minhu waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji wax ay dadku ku kala geeyaan ilaa shicirku waxaa weeye sixirka xagtiisa waxaa weeye imaa inuu qofka ta'fiiriyo oo dhibo oo imraadiyo inuu caqligiisa uu maaragtay uu qaldo oo qofou jecla uu necbaysiiyo ama qofou necbaa ou jeclaysiiyo waa sarfi iyo cadsi waa leexin waa moogta waxyaalahaasay marka ay samaynayaan marka oo waxay rabaan qofkii mabdi'iisii iyo maaragtay dhaqankiisii inay bedelaan oo qofkii laga dhigo maaragtay yani asaga dhanba wax alaalaxaho maaragtay yani rabaayad ay rabaayadoo guriga joogo meesha la raba loo dirsanayo haweenkaiyo waxyaalahaasa u badan ee ragga waxyaalahaas kale ay ku sameeyaan ama ragga khabiifiinta iyaguna gabdha cafiifaada iyo dad wanaagsan ayay waxay waxaas inay ku sameeyaan si ay uga daba yaacaan wixii madiidooyinka iyo qashinka ay dhahaan haye waman tacallaqa shay qofkii wax maaragtay isku xira oo ilaahay kayrkiisa uu kila ileh waa loo tala saartaa nacam xadiidka marka sheekh albaani waa daciifiyey nacam laakiin macaanihiisa axaadiistii hore o dhan baa marka u kacaysa idan sixirku waa midda ilaah uu leeyay wamin shari nafaathaati fi lcuqad qul acuudu ilaah baan ka magangalay birabbi اlfalaq ilaahay waaga iska lahay min shari waagii allihii dilaacay ila awood booli allihii waaga cid kaloo dilaaci karta lama ah min shari maa khalaqa wax alla waxuu abuuray shartooda wa min shari qaasiqin mugdiga ayaan ka magangalay idaa waqab markuu mugdiyo hamiinka ama bishu markay dhacdo mugdiga uu soo galo iyo wa min shari nafaathaati fi اlcuqad kuwa ku afuufa guntooyinka ee raba dadka inay ku ta'asirkuna waa saxarada wey iyo wa min shari xaasidin idaa xasada xaasidku markuu xasoo dadka qumayooyinkaa ilaa xasadkan iyo niyadaanoo xunoo ku jiro waxaan wanaagsan markuu arko ilxumoo ku daymoonay ka'annamaa marka nafsi nafsadiisa khabiidka waa isagoo fallaar mariida ama xabad kusoo riday wa nacam nabigu wuxuu hi jira calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaq walow kaana shayun yusaabiqu alqadar lakaana alcayb haddii qadarka wax ka hormari lahaa ay jiri lahaayeen bedeli kara ishay noqon lahaa marka iyadana waxaa weeye ilaaha laga magan gala oo cuuduka bikalimaat illahi tamaad bikulli shaydaana wahaama wamin kulli cayn iyo qofka ilaystay in maaragtay dharkiisa iyo loo dhaqo oo weysaystay iyo waxyaalahaas kale waan soo marnay nacam wa can mascuudin waxaa laga wariyey anna rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi alaa hadda waxyaalahaasoo dhan marka nooc mina sixri waayo ilaa nujuumtii sixraa lagu sheegay qofka wax gugudta ee sixraa iyadana lagu sheegay soo maaha caraafadii iyo waxaasoo dhan waa waxi shaydaan iyo sixraa lagu sheegay marka sixirka anwaacdiis way badan yihiin gebigoodna waxaa kulminaya shayaadiin la kaalmaysto iyo cilmulqayb la sheegto iyo cid aan alla ahaynoo ta'fiir loo sugo inay koonkan ay saamayn karaan ama cilmunujuum ha ahaado iyo waxaasoo kale ha ahaado iyo kahaanada iyo waxyaalahaasoo dhan ha ahaado markay loo sugo markaas hadhowna in loo qurbaad iyo loo waxeeyo oo markaas cibaado loo qadimo halkaasa markuu qofkiisii tawxiidkiisa uu ku baaba'o cibaadadii facbudhu watawakal calayh meeshii ku baaba'aysa sababtoo cid kale hadduu awood bido tala saaranay cidduu tala saarto uu maciin bidowna hadhow caabudaya cibaadadii alla marka waa ka baabaaday iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin iyo laa ilaaha ila allah subxaan lah bixamdi wixii dhamaan marka waa ka baabeen meel cidlaa marka tawxiidkii ou maarata uu ka fariistay ilaahaan ka maangala marka tawxiidka inaan cayr ka noqon dad badan waxay noogu yeerayaan waxaa waaye tawxiidka inaan cayr ka noqon wa can mascuudin waxaa laga wariyey anna rasuula llahi sala allau alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alaa unabbi'ukum miyaanan idiin sheegaynin oo ma idiin sheegaa malcaduhu googoynta waxay tahay dadka waxa kala googooyo ummadda kala jarjara ma idiin sheega macnaha noo sheega ku jirta hiya anamiimatu waa isku diridda alqaalatu waa maaragtay hadal kala geynta bayna annaasi kala kala geey macnaka iyaduna nooc oo ta'hiiroo min asixri waayo yaxya ibnu abi kaiir wuxuu dhihi jiray yufsidu annamaamu waalkadaabu fii saacatin maa laa yufsiduhu asaaxiru fii sanati ninka beenaalaha iyo dadka isku diraha hal saac wuxuu ku fasaadinaa midka saaxirku wuxuuna sanad ku fasaadin karay kan u geey marka iyaduna waa nooc min asixri weliba dadka markay shaqo ay ka dhigtaan isku dirka oo nooc xasada iyo maaragtay oo qumayanimo ah iyo maaragtay nacayb dadka dhexooda inay fasaadiyaan oo laba isjecelba aysan rabin ayaga laftooda marka qumayooyin iyo xaasidiin iyo saaxiray noqonayaan hadalka qaabkay u geynayaan iyo qof kale isugu dirayaan balaayo iyo sunay ku darayaan iyo arwaax khabiitaay u kaalmaysanayaan marka iyaduna marka waa nooc min asixr asixri walidaalika had yaa ummadda kala geeya waa dadkaas dhammaamiinta waa kula sheekaysana warkiiyo qaada kana u geena kana u geena waxaad arkaysaa ummaddii dhammeedu muslimiinta ama magaalo haddii las laba jecelba lasma arkaayo sababtoo ah midaasaa u kala geena kan saanoo kulahaa kaan kale saanoo kulaha kaan kale saanoo kulahaa nabiguna hadda waa kii diidoo yidhi calayhi salaatu salaam laa yadkhulu ljannata qataat ninka dadka namaamka qataat waa namiimka isku dira nabigana waaba laga celiyey inuu dadkaasi kula xiro walaa tudic kulla xallaafin mahiinin hammaazin mashaa'in binamiim diradiraalaha dadka la socda waana kabaa'irta waaweynay maanta ma arkaysaa ay maanta ma arkaysaa ka mid waa ninkii qabriga lagu cadaabay ama axaduhumaa fa kaana laa yasturu bilbowl waama ahaani eh, ya fa kaana yamshi binamiim idan marka kabaa'iray ka mid sababto xanta way ka weyntaha xanta qofka sa qof kolba sheega laakiin kan wixii buu isku dirayaa marka way ka weyntaa xantuna waa xaaraan wey laakiin namiimadu way ka weyntaa marka nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu ku sheegay inay sixirtaa iyo culummadii sababto weliba markuu qofka uu faasid uu noqdo khabiid ou noqdo xaquuda oo ummadda aan wanaag la rabin bacownimadiisa iyo xiqdigiisa iyo waxaasoo dhan iyo arwaaxda khabiitada wixiiba u kaalmaysanaya markaasuu labadii qofu war iskaga geeyo leey magar marka waag hor waxaas haweenkaa ugu badnaan jira raggiaaba ka daraa la yidhahda waayaha nacam wacan ibn mascuudin radi allahu canhu qaala ana rasul lah sal qaala wuxuu dhahay alaa unabiukum alaa hal unabiukum aslama labadooda alaa hooye hal unabiukum idin sheegaa malcaduhu wax wax googoya cadu macnaa waa taqdiica dadka calaaqaadkooda waxa kala goyo ummadda qidax qidax u kala goyo googo ma idin sheegaa haah baa ku jirta qaala hiya namiimatu dadka isku dirayaalka alqaalatu bayna annaas dadka dhexooda warka la iskaga gudbiyo walahumaa waxaa u sugnaatay muslim iyo bukhaari can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula llahi sal allau alayh wasalam qaala wuxuu yidhi inna min albayaani bayaanka waxaa ku sugan la sixran sixran baa ku sugan waxaa ka mid a bayaanka sixr bayaanku suu sixir u yahay bayaanku waxaa weeye waa labo qofku inuu xaq difaacayo marka xaqi haddii uu fasaaxo uu ku difaaco waxa weeye waa fiicanta in kastoo safaaxa iska doondoonka laftiisaaba aada loogu baahnay tafaaxada lafti waxaa la rabaa intii kugu filan xaqa maanta ma arkaysaa gaarsiintiisa inaad gaarsiiso nabigu wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam inna qisara khudbati arajul wa salaatii ma'innatun min fiqihi qofka hadduu khudbada gaabiyo salaadana uu dheereeyo waa calaamo inuu faqiih yahay sababtoo warka badan aada uma fiicno qofka isagoo xataa xaq sheegaaya waxaa la rabaa intii maaragtay ku filay inuu kudaaso lidaalika nabiga calayhi salaatu ma hadal badnayn dadkii hore ma hadal badnayn laba kelimo intay yidhaahdaana xigmo leh ayaa ummaddana ku intifaaci jirta hadda waayahan dambe qofku intuu khudbadii bilaabo kowdaba ka hor bilaabo ou casirka xataa ku tegina meelaha qaarkood wax maantana qaarkood aayad qur-aan walaa xadiid midna ma ka sheekaynayo markaasaa laga yaaba salaadihi xataa salaad jumcada qaaraa waqtigooda ka bixina midaa maalin waxuu ka khudbay waagii bosnay intuu khudbo bilaabay oo juqraafigii bosnay iyo xagga soo uga sheekaynaya oo hal aayadii xadiis intaqulaa ma dhihi dadkii marka waxay dhahay anaga darsi juqraafiyan qaaday khudbaba maana qaada <laughs> marka khudbada waxaa fiican inay tawxiidka iyo macaadka soo bixinta iyo dadka taqwada la faro iyo waxyaalahaas iyo wixii markaas muhiim ah ummadda maara danaheeda ka mida laakiin in aada loogu faagfaagto culimmadii hore ay diidi jireen marka bayaanka sixirkaa marka waxa oo xaaraamta waa qofka baadilka difaacayo soma maa baadilka qofka maanta ma arkaysaa difaacayo qofkaasoo kale waa sixir sababta waxaa dhici karta qof doodaaya intuu doodo laashin aftahana oo xaq lagu leeyahay inuu xaqii dhammaa ou dafiro oo markaa miskiinkii xaqa lahaan oo meel cidaa qaasiyo waxay yidhaahdeen nin ninkaa dood badan dhaxal hooyadaana waa gubsay sooma lahan marka nabiguna waa uu sheego calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innakum takhtasimuuna ilay waa ii soo doodaysa wa basharun milukum bini-aadan midaan ah walacalla bacdukum alxana bixujati min bacdi qaar waxaa dhici karta qaarka inay ka fasaaxa badan yihiin faaqdii lahu binaxwi maa asmac saa u ninkii gartalan u xukumaya waxaa dhici karta marka inuusan xaq lahayn ee qofkii qaatow dhahay wax uusan xaq u lahayn yah waxuu dhahay waa qidca min annaar walidaalika yacnii aqwaasha daciifka madhabka abaa xaniifa lagu diray waxay leeyihiin xataa qofku hadduu gar daran yahay hadduu xaakim ku xukmi xalaalay u noqonayo waana madhab waa qowl baatila jiddan oo xadiid ka soo hor jeeda low xataa xadiidkan uusan jiran caqligaa lagu fahmi karo wamaa hadduuba xadiidkan meesha uu ka cadyahay iskaba dhaha nacam marka qof walba wuxuu ogaadaa hadduu intuu arrin ku doodo arrintaas uusan xaq u lahayn xataa gaal haddaa la dubi oodan xaq arrintaa u lahayn ee maxkamad ay kuu xukunto waxaas inaysan xalaal aysan kuu noqonin waxa weye waa qidca min annaar oo lagu gooyo marka taa midda la diidaa waa taas wey idan sixirku waa anwaac bayaankaa ka mid sida oo maaragtay yani hadda kuwii oo yahuuddi intay u tageen maaragtay reer quraysh u tageen ee dhaheen bal maxaad haysaan noo sheeg maxamedna mahooya markii dambe xukumka qalin saareenoo yidhi antum ahdaa sabiila min maxamed waasxaabi iyagoo marka waa sixir bayaan oo sixira wey fiihi masaa'ilun baa ku suganoo aluula ana alciyaafata ciyaafada iyo wadurqa wadiyarata maratay min aljibti inay ka mid yihiin sixirka inay ka mid yihiin tafsiiru alcaafiyati waurq in la fasiro ana cilma nujuumi wadarqde ana cilma nujuumi min min nawci sixri inuu ka mid yahay araabica alcuqadu maca annafat min dalik cuqadada oo waxa la xiro oo haddana la afuufo ee ta'hiir lagu samayn rabo dadka lagu dhibayo ama lagu sarfinayo ayadana sixirkay ka mid tahay asaadisatu anna min daalika bacdu fasaaxati fasaaxadaa ka mid ah iyo iyadana namiimadii baabu maa jaa wuxuu ku yimid fi lkuhaani kuhaanta wuxuu ku yimid iyo wanaxwin wixii la mida ah. kuhaan iyo curaaf waxaasoo dhan waa isu dhow ama waa noocyaal ka dhaxeeya ama waxaa la yidhaha curaafkaa ka caamsan oo kuhaanku waxaa weeye waa ninka isagu qaybkan sheega yidhahdo oh, shayaadiintu ku degto curaafkuna waxaa weeye waxbuu isku waxaynaa isaguna maaragtay kuwa faalalshooga iyo waxyaalahaas iyo waxbuu isku kabkaba markaasu wuxuu leeyahay wixii meelaha ku dhuusan iyo waxaasaan sheegayo soo ma marka markaas waa kala duwan marna waxaa la dhahaa curaafka ugu caamsano kan faalshooga kan maaragtay kaahinka kuwa wax maryameeyey kuwaasoo dhan gebigood curaafay soo wada geleen nacam marka laakiin kaahinkaa ugu sarreeya kaahinku asagu waa midka shayaadiinta waaweyn la xidhiiro carabta qolo walba ay mid lahaan jireen oo leo kala xukun tago ee xataa hadduu ninku xaaskiisa uu qadfoo yidhaahdo hadhow isagaa loo xukun tegayo ama wuxuu leeyahy ninka adaa been sheegay ama gabadhiiu been beentii uu ka sheego haddoo rabo u qabanayo soo maa marka kulli waa qaaquudka baabu maa jaa wixiinin fi lkuhaani wa sababta baabkan loo soo geliyana waxaa weeye baabkan waxaa ku badan dadka sheeganaya cilmulgayb bay sheeganaya cilmulgaybkana ilaah baa iskale subxaana wa tacaala caalimulgaybi falaa yudhiru calaa haybi axad soo maaha wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huwa mafaatiixda qaybka isagaa yaqaan marka qofku hadduu cilmilgayb uu sheegtana hadda wuxuu isi siinayaa sifaadkii ilaahay uu lahaa isi siinaya kii u rumeeyana hadde waxaan ilaahay marka ilaahay buu shirki u sameeyey naftii shirkiu la sameeyey kii asagu u rumeeyana ilaahay buu shariik waa dhiga soo marka baabkaas marka waxay dhex galeen baabkii sifaadkii alle iyo waxaasay marka dhex galeen haddaa marka qofkaa inuu qayb ogyahay aad tiraada allaad ka dhigata marka waa shirkigii bacayni midda kale shayaaiin iyo balaayo iyo waxaas cibaadadooda ku tacalluqa marka halkaasay shirki la aadaya tan kale sharcigu wuxuu rabaa inuu ummadda uu ka fogeeyo waxyaalaha khuraafaadka oo diintooda iyo cuquushooda dhibaysa marka halkaasoo kala xidhiira markaasaa waxaasoo dhan maaragtay la eraya nacam rabaa muslim wuxuu wariyey fii saxiixi can bacdi aswaaji nebiyi nabiga aswaajiis wuxuu ka wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay man ataa qofkii u yimaado curaafan faalshow u yimaado curaaf badana faalshawa iska dhan laakiin curaafku waa waxaas un qayb sheeg ama faal ha ku sheego ama kahaana ha ku sheego ama maryamayn ha ku sheego ama kitaab dayid oo dayrabi iyo balaa'i iyo kutubahan aydaan ha ku sheego waa waxaas oo dhan wey fa can shay wax markaa maqan weydiiya fa u rumeeye lam tuqbal lahu salaatun salaad looma aqbalo arbaciina yooman afartan ararood looma aqbalo idan sababtoo ah shirki baad gashay marka see lagu rumaynayaa marka marka sababta waxaa weeye macaasidu weliba waaweyn ixbaaday ku samaynaysaa acmaasha an taxbada acmaalukum antum laa tashcuruun hadhow hadday salaaddii baabi'isana marka dambe iimaankiiya baaba'aya marka dambe shirkigii tooskaaay gaarsiinaysa marka qaybtan oo muslim oo u tiiriyey fasadaqahudaas kuma jirto fasadaqahu riwaayad kale ay ku jirtaa inta muslim oo wariyey waxaa weeye man ataa curaafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma amaa fasadaqahu riwaayo kale ayay ku jirtaa gadaal looga imaan doonta wa can abi hurayrata radia allaahu canhu hadda markii bukhaari iyo muslim xadiidka haddii loo sheego waa saxiix iyo waa daciif midna uma baahna waxaa kaaga filan haddii mar loo tiiriyo allaahuma bacd alaxaadiid oo yar yara oo maaragta yani dhifdhifa oo culummada xoogaa isku diraakeen gaar ahaan fii saxiix muslim bacd alaxaadiid oo yar yara maaragtay wax dhifa maahane mar haddii muslim iyo bukhaari la yidhaahdo oo wax cilaana ma culimmada waxba israagaysa ku samaynin waxaa weeye waa saxiix waaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu dhahay qaala wuxuu yidhi man أtىa qofku u yimaada kaahinan kaahin mid wax sheega oo faصadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu wuxuu odhanayo oo qaybka uu sheeganayo faqad kafara waa ku kufriyey bimaa unzila calaa muxamadin sal alla ku kufriyey idan labada xadiis ma diidayaan salaadda marka hore laga aqbali waayo waa bidaayaadka wa waa sii wadaa waa sii wadaa marka dambeba aaminaaddii alla waa ka tegaa mushrig uba noqda marka markaas faqad kafar ama kufriga waxaa lagu qaadaya kufrun duuna kufri soo maaha marka ilan macaasida weliba gaar ahaan waxyaalahan shirkiyaad marka hore shirka asqaray ku bilaaban hadduuna ka toobad keenin waa la tegaysaa marka dambe waxa isagoo marka dambe caabudaad arkaysa walilxaakim waxaa u sugnaaday walilarbacati waxaa u sugnaaday rawaaha xadiidka rawaa abu daa-uudaa wariyey waana imaam albani waa uu saxiixiyey walilarbacati waxaa u sugnaaday iyo walxaakim alxaakim inaysaabuuri waa annaga soo sheegna wuxuu dhintay an boqol afar boqol iyo shantii buu dhintay wa qaala wuxuu idhi xadiidkan Eh, saxiixun calaa shardihima ma garata shardigo yani bukhaari muslim ayuu shardigooda saxu ku yahay can inabiyi sal allau calayh wasalam wuxuu ka wariyey man ataa qofkii u yimaado curaafan qof oo faallashowa qofku u yimaado ow kaahina marka macnaha haddii meel labadooda meel la wada sheego curaafkana wuxuu noqonaa midka baadida iyo waxyaalaha dhunsan iyo yidhaahda meelahaasay joogaan oo ratagii kaa dhumay iyo meelahaasay joogaan taallashoga iyo wixii lamida iyo kaahinkuna midkan weynoo dee qolo walba u joogo shayaaiinta maanta ma arkaysaa waaweyn ay la soo xariiraan samada wax ka soo xado hal run markii loo keeno baqal baan ku darayo kuwaasoo ku dhacaya fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu wuxuu odhanayo faqad kafara wuu ku kufriyey bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamedin nabi maxamed kufriyey waliabi yaclaa waxaa u sugnaaday bisanadin jayid sanad wanaagsan can ibni mascuud milahu mawquufan yacnii xadiid oo ibnu mascuud oo wariyey laakiin isagoo mawquuf ku ah macnahan oo kale wey mawquuf macnaa waxay waa min qowli saxaabi sida hadda mustalaxa ragga ay qaateen marfuuc haddii la yidhahdana waa wixii nabiga loo kor yeelay maqduuc haddii la yidhaahdana waa qowlka oo taabiciga wa wa cimraan bni xusayn radi allahu canhu marfuucan isagoo nabigu kor yeelayana qaala wuxuu yidhi laysa minaa naga mid ma ahan man tadayara qofkii wax baasaysta oo isagu intoo maaragtay wax baasaysta waxaan micno lahayn hawshiisii uga carara ow tudayira lahu ama qof kaloo wuxu baaseyo yidhaahdo bal ii fiira waxa ii fiican iyo waxa kale maanta ma guursadaa iyo waxaas maxaa ii fiican baasu ku leeyahay markaad guriga ka soo baxdo qof saas iyo saas haddii uu ka hor yimaado hawshaad u bax wax saa iyo wax saas hadday ka hor yimaadaan hawshaada ka noqo marka qofkii kalaa adiga wax kuu baasaynaya ow takahana ama isagu wax kahaanaysto shaydaankii balaa'i uu ku soo dejiyaa ow tukuhina lahu ama mid kala u kahaaneeyey oo wuxuu leeyahay maaragtay tou leeyahay arrintaasaan rabaa maxaa tijaaradeedu maxay noqonaysaa naagtaasaan guursan rabaa maxay ii noqonaysaa bayaxa miya ma gabdho ii dhale ma wiilal waxaasuu daldalaya ow saxara ama sixra asagu laftiis wax ku sixiro sixirka yaqaana ow suxira lah ama u sixra oo saaxirkii intuu inu yidhahdo waxaas ii sixiro hebel aacadow aho tijaarada iga badiya ama waxaas iga badiya ama madaxnimada igu loolanaaye ninkaas iga khataar <laughs> waa si adduunyada ka socota xataa gaaladu waa isticmaalaan boqol munajim iyo boqol faalsho iyo boqol shaydaanay leeyihin nacam nacam waman ataa qofkii u yimaada kaahinan kaahin qofkii u yimaada fasadaqahu maaragtay u rumeeya bimaa yaquulu intaasoo dhan qofkii sameeyey iyo qofkii kaahin u yimaado fasadaquu bimaa yaquul intaasoo dhan faqad kafar wuxuu ku kufriyey bimaa unzila calaa maxamedin sal alla alيh wasalam rawaahu lbazaar ayaa wariyey ma garat biisnaadin jayid bazaar magaciisa waxaa la yidhahda axmed bin cumar bin cabdilkhaaliq abu bakr albasri musnad weynuu leeyay musnad اlbazaar la yidhaahdo mashaa'ikhda bukhaari qaar ka mid uu ka wariyey maxamed albashaar iyo maxamed muhanna iyo raggaasuu ka wariyey wuxuu dhintay eh, laba boqol iyo sagaashan iyo labo ayuu dhintay imaamu nasaa uu ka geeri horreeyey nacam marka xadiidka albani wuu saxiixiyey warawaahu abaraaniyu abaraaniyaa wariyey fi lwsat biisnaadin xasan min xadiis ibni cabaas oo wariyey duuna qowlihi waman ataa ilaa aakhiri intaan dambe markii laga reebo laysa minaa man taayara ow tudiyira lahu ow takahana ow tukihina lahu ow saxara ow suxira lahu intaas ayuu wuxuu yidhi faqad kafara bima unzila calaa muxamed intaasu marka uu u wariyey qaala albaqawiy marka hadda waxaa loo yimid tafsiirkii alcuraafu curaaf waxaa la yidhaahdaa alladii kaasoo yaddacii sheegaya macrifata alumuuri umuurta inuu yaqaano bimuqadimaatin muqadimaat waxyaalo oo hordhacyaal ahoo yastadillu biha uu ku deliishanayo cala almasruuqi wixii la xaday iyo meesha yaalin iyo ciddii xaday wa makaana daallati baadidu meesha ay joogto wanaxwi daalik nacam geellayda hadda waxaa maqasha ninkaa hashaadii geeliyo ku waxaynaya hashaas ka dhuntay waxaa dhici karta nin geela hasha jacaylku u qabo qiimaheedii shan laab inuu dhiibo ismana ogaba toban laab qiimaheedii inuu dhiibaa dhici karta wa qiila waxaa la yidhi huwa alkaahinu curaafkii kaahinku waa iska mid waalkaahinu kaahinkuna alladii yukhbiru waa kan ka warramayo can ilmuqayabaati waxyaalaha maqan fi lmustaqbali waxaa mustaqbalka soo socda waxa maqanoo ka warramaya marka wuxuu yidhi wاlkaahin huwa اladii yukhbiru waa kan ka warramaya can اlmugayabaat fi lmustaqbal wax mustaqbalka wa qiila waxaa la yidhi alladii yukhbiru waa kan ka warramaya cama fi damiiri damiirka wax ku jira calaa kulli xaal waa saddex baa kaahinka iyo coraafka ma isku mida ma kala duwan yihiin oo kaahinkuna waa midka mustaqbal ka sheekeeya coraafkuna waa kan meelaha baadida iyo sariqada wax ka sheega soo laba maaha waa isku mid iyo waa kala duwan yihiin iyo curaafkaa ka caamsan oo kaahinku curaafku soo dhex geliya intaba waa la yidhahda laakiin waa isku baab inay isku baab yayna kudhisanaysaa wa qiila waxaa la yidhahda aladii yukhbiru kaahinku waxaa weeye waa kan ka warramayo camaa fi damiiri waxa qalbigaaga ku jira wuxuu ku le waxa naftaada ku jiraan kuu sheegaya nacam marka waxyaalahaas oo kale nin walba oo maaragtay eh, eh, maaragtay oo caaqila xataa waa waa maarata waa kuu qaldi karaa ninkii faarax abgallow sheekada badnaa <laughs> ayaa waxaa la niman oo kacaanka rag waaweynaa ka mid ahaa ah oo maalin u yimi markaasuu waxa qalbigaa ku jira waa aqaana waana meel fagaaro la jiro ma taqaanid ii sheeg de madaxweynaha jecoshiir waa lagu ogey <laughs> mana inkiri karo meeshii akhyaartee raggiyaa jooga bis lacagta inuu farta ka saaray noqotay <laughs> marka waa nin walbaba waxa weeye xariifba waxa mawqifku ka faa'iidaysanaya moogta nacam qaala abulcabaas wuxuu dhahay ibnu taymiya alcuraafu ismu lilkaahin waa ninka kaahinka magaciisa iyo walmunajimi iyo maaragtay kan xidiga sheega waramaali iyo kan faalshooga iyo wanaxwihim oo miman yatakallamu kii ka hadlaya fii macrifati اlumuuri arrimaha inuu yaqaano bi haadi uruqi dariiqyaalkan marka idan curaafkaa marka aa ka caamsan sida ibnu taymiya uu sheegay macnahana saasaa ku tusinaysa nacam waqaala abulcabaas ibnu taymiya wuxuu yidhi alcuraafu ismi lilkaahin waay walmunajimi iyo xidiga sheeg iyo waramaali iyo kan faalashoog ma garan iyo wanaxwihim waxaasoo dhan kuwa wax maryameeye iyo kuwa deyrabiga rogoy waxaasoo dhan minman yatakalamu kuwa ka hadlaya fii macrifati lumuuri umuurta maaragtay barashadeeda bihaada duruq uga hadla wa ibnu cabbaas wuxuu yidhi wuxuu dhahay markuu ka hadlaayey fii qowmin yaktubuuna abaajaad yani curaafka waxaa weeye waa dad yaktubuuna abaajaad ay dhigaan abjad waa xuruuftan abjad huwas xuday wayanduruuna fi nujuum xidigahay eegayna abjadka laba siyoodaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa xisaabaha in lagu qarto oo alifka waaxida kutubsane yacni aaxaad iyo casharaad iyo mi'aad iyo aalaafay kutubsinaya soo maa waa saas wey marka saasa loo isticmaalo marka waxaa dhici karta inuu kufrun oo maaragtay qaynku kun oo ku tusiiyo fa'dana meel wax ku tusiida racdana wax ku tusiiso marka tira waayo yacni axaadkiina oo kow laba ilaa toban qaaray leedahay casharaadkii iyadana qaaray leedahay mi-aadkii qaaray leedahay alfigiina waa qaynka waa mis marka qofkii xuruuftuu isku kaba hadduu rabo inuu xaraf uu ku saaro maalan maaragtay laba kun iyo siddeedoo kale shan xarafuu isku qabanaya qayn ka bilaaw wax adiga maaragtay eh, ku tusinaya iyo waxaas camal uu samaynaya nacam marka taas dhib ma laha laakiin abaajaadka la sheega waxaa weeye waa kuwa qaybka ay ku raadinayaan sida yahuudda waxay dhaheen alflamra intay qaateen ay xisaabay ay ka qorqoreen in cimrigeedaan soo saarayna ummaddaan cimrigooda taasoo noqona ama ayaguna waxbay intay abjaadkaas ay waxbay ka faashanayaan faal iyo waxbay ka soo saarayaan iyo xidigaa iyo waxaasay la kaashanaya midda marka xaaraamta waa middaas waay oo laga faashanayo faalkan waxay rabaan u isticmaali kara ilaa maadaama dhug dhug dhug oo u isticmaalay xuruuftana waxbuu ka akhri karaa shaydaan wuxuga meermeeri kara soo maa abaajaadaas hadduu qoro qaab baas isugu waxayna shaydaankaa wax ka tusinay siige iyo nin meel yaalla iyo buskaca iyo xagga ka socday maxay doorka meesha yaalla meeshiioo la fadhiyo balaayo oo kuu sheega wax adiga aadan u jeedin marka waxaasoo kale ay ka akrinayaan shayaadiintii u meerinayso nacam qaala ibnu cabbaas waxau dhahay fii qoomin yaktubuuna waaye abaajaad wayanduruuna fi nujuumi eegaya qaala wuxuu yidhi maa araa man facala daalika ma arkaayo dhahay qofkii waxaa sameeya lahu cinda allahi min khalaaq inuu wax nasiiba uu leeyahy marka culimmadu waxay leeyihin nimankan oo maaragtay waxyaalahan ka shaqaysta iyo qaybka iyo ka shaqaysta iyo waxyaalahan dadkii caamada ahaa iyagu shayaadiina isticmaalaya dadkii caamada ahaa qaaraa magac diinad isticmaalaya oo culummo oo zuhaad iyo waxaas isticmaalaya oo weliyaanahay dadka ku dhahayaan dadkiina iska daba shubaya marka waxaa leey dadkaasoo dhan waa saxaro iyo shayaadiin sababtoo ah ninka weliga oo runtaa mu'minka weli ma isdhaho yacni bacda nebin yaa abubakar ka welisa qur-aanku ku ooyey naftayda xaggeen geeyaa u leeya carabkiisa u qabana haada aladii ma garatay ee awradani lmawaarid kanaa meel kastoo i halaagay u geeyey cumar markii cali oo ammaan uu dhimanayo wuxuu yidhi layta kafaaf hadday isu dhigmi laheed laa walaa calay wax haddaan la ii raacana nasiib leeyahay ninkii dhammaayo jannada loogu bishaareey laakiin ninka intuu soo istaagay anaa weli dhahaayo oo haddana qaybaan ogahay oo ha la dambeeyo haddii karaamaad xataa lagu arko waa karaamaad shaydaaniyo amaa qofka muuminkaa waysulqarni oo kale marka karaamaadkiisa la ogaado dadkii dhammaaya ka dhuuntay dadka qaarku waxay dhihi jireen nin baa maalin madiina abaarta weli markaasaa ninaa waxaan arko yidhi meel gooni isaga cibaadayso ilaahay ku barya dadka ilaahay roobsay roobkii yaadee maalin dambeetaan u imidoon isbarow yidhi may arag may barkaar meesha ka carooy mar dambaba ma arkinba qaybkooda ummadda uga ducaynaya marka indhahay anaa qayb og anaa weli ah anigaa la iga dambeeyo waa shaydaan ilahay wuxuu le falaa tusaku anfusukum aclamu man itaqaa dadkii jannada lagu bishaaraynaya aadhaha nabiga calayhi salatu slam isagoo la jooga markuu maaragtay cumaan ibn madcuun markuu dhintay naag haween waxay ku tihi bushra lahu saas oo kale maaragtay cusuur min adig jannadii ugu bishaaraysa markaasuu dh yaa kuu sheegay wallaahi wa ana rasuullahi maa adri maa yafcalu bi anoo rasuulkii allah waxa laygu samaynaya ma aqaan marka taskiyada faraha badan maba la ogola qof anaa weliya dhahay waaba shaydaanba waay qof mu'mina maba dhihi karo naftiisa u baqaya nacam marka waa kuwaasoo dhan waa awliyaa shaydaan wa sida ibnu cabbaas yidhi maa araa mau arkayo dhahay man facala daalika lahu cinda allahi min khalaaq inuu nasiib leeyahy mau arkayo dhahay fiihi masaa'ilunaa ku sugan aluulaa midda hore laa yajtamicu tasdiiqu lkaahin ma dhici karto inay kulmaan kaahinkoo la rumeeyo maca aliimaani bilqur'aan qur-aanka la rumaysa isdiidaaya soo maaha aلثaaniyatu atasriix in la cadayo biannahu kufru aلثaaliثatu dikru man tukuhina lahu qofkii xataa loo faaliyo isaguna inuu badda uu soo gelaayo oo hala ii faaliyo yidhaahdo alraabicatu dikru man tudayira lahu qofkii asagana loo maarat yacni loo baaseeyo oo la yidhahdo waxaanaa baas iyo waxaanaa khayr isna waa soo gela dikru man suxira lahu alkhaamisu dikru man suxira lahu qofkii loo sixiro asagana sixir loo sameeyo asaadisatu dikru man tacallama abaajaad abaajaad qofkii barta oo qaab sixira u barta amaa qaab xisaab hadduu u barto oo abjad alifka waaxid bacda waa laba jiinka ilaa waxaa dhammaysaa aaxaadka ah, dhammeed hadhow inta kale casharaad hadhow inta kale aad haddana markaas waxaa ku xiga eh? maaragtay kunaa ku xigta markaas tiradii marka saasaa ku dhammayn kartaa taas dhib male laakiin xaalajyada kuwa sixirka u barta haye asaabicatu dikru lfarqi bayna alkaahin waalcuraaf farqiga u dhexeeya waa saddex culimmadu yidhaahdeen curaafku inuu ugu caamsan yahay oo kaahinku soo dhex galayo inay isla mid yihiin inay kala duwan yihiinoo kaahinkun uu yahay shaydaanka weyn oo maaragtay wax eh, shayaadiinta u soo dejiso waxay samada ka soo xadbeerana ku dar curaafkuna midkan faalshowga baadida iyo waxyaalahaas meelaha ka sheeg na marka waa kale waa baabu maa jaa fi nusrati nusrada wixii ku saabsan sixir furyada baabkan waxaan ugu daro u goobsiinaynaa baabkii hore sixirka ula tacalluqa marka in xoogaa meel munaasaba casharka inaan geyno ay munaasab maadaama sixirkii la sheegay sixirkaanasi maadaama uu dhib leeyahay see loo sixir furyeyn karaa qofka see loo daaweyn karaa sixirka uu ku dhaco nushradaasa marka laga hadlaya adi waa sixir furyada wey qofkii yani darbun min alcilaaj waay waa qayb oo qofka lagu sixir furyanayo nacam can jaabir waxaa laga wariyey anna rasuul lahi sal allahu alayh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can nushrati sixir furyada qofkii markii la sixiro sixirkii in laga furo faqaala wuxuu yidhi hiya min camali shayaan waa shayaan camalkiisu macnaa hadhow waa arki doonaa sixir furyada marka laba ah mid waxaa weeyaan waa sixir kale qaab kaloo sixira oo counter attaga ah, maaragta yani kii kale lagu baabi'inayo in loo adeegsado oo sixir sixir kufur ah kaas waay midka marka rasuulka uu diida calayhi salatu wasalaam uu leeyaha min camal shaydaan ilaa waxaa weeye shar shar laguma laguma maaragta yani waxyaalaha qaarkooda khubsiga khubsi kuma jaazaynaysa nacam waxyaala waxaa jira qisaas kale iyo waxaan qisaas gelin soo maa qofka maala qof dilaa isagana waa la dilaa laakiin qofka hadda qof uu ka zinaysa isna qofkiisa laga zinays maan laha maya sharcigu ma ogol isaga xumka laga qaaday wax waxaa jira jaazaad la iyo waxaan mujaazaad lahayn oo macnaha aan qisaas lahayn qisaasa uu leeya waxaa qofka zaaniga in la xado laakiin haddaba qof uu cid gabadhi ka zinayso rag gabadheeda laga zinaysto sharciga ma oranayo ma garan haddaba asagu wax soo xaday cid kale waxa laga soo xado sharcigu ma oranayo wixii waa in laga soo qaado ama xoog looga soo qaado ama ad laga gooyo naam marka sixir sixir kale ku bedel sharciga ma aha marka sixir mi sixir midna waxaa weeye waa in cilaajka sharciga oo qur-aankii lagu tufo gaar ahaan mucawadataynka taas marka lama diidana waana midda nabiga ku dhacda calayhi salaatu salaam ninkiisa labiid nulcasa markuu nabiga oo sixir fureeyey jibriilaa u yimid maxaa ku dhacay ninkan waa la sixro waa madmuub maxaa lagu sixray wuxuu isku guntay shanla maaragtay iyo timaha shanlada soo gooyo iyo maaragtay timirta fiideeda dalca oo dakarka wixii uu isku xiray ceel maanta ma arkaysaa dheer oo la qoday meesha waxaa jira dhagax lagu fadhiiso ceelka marka la qodo biyaha meelahana kusoo maaxayaan dhagax sidii gambar camal lagu fadhiisa dhexda laga sameeya carabta man jira calasha qofka dhura ayaa ku fadhiisanaya soo biyaha usoo dhuro ma garat dhagaxaas hoostiisa u gelay intee laga soo fura marka waa qacri fogow xagoo yaal oo ceelkaasuu ku jiraa fii biri wardaan uu ku jira ceelkii waa laga soo furay nabigu waa laga soo bixiyey nabigu waa fog waa ka reesta calayh salaatu salaam marka wixii maaragtay tuftaa ku saabsan waa lagu furi karaa amaa sixir sixirka laguma bedeli karo waa ka xadiidkaana waa saxiix weeye can jaabir waxaa laga wariyey ana rasuul lah sal allau alayh wasalam su waxaa la wediiyey can nusrati sixirfuryada faqaala wuxuu dhaha hiya min camali shayطaan rawaahu axmed bisanadin dayin wa abu daawuud wa su'ila can axmed baa la weydiiyey canhaa faqaala wuxuu dhahay ibnu mascuud yakrahu hada kullah xadiidkaana sheekh albaani waa saxiixiyey nacam waxaasoo dhan wou kahanaya macnaa wuxuu kahanaya waxaa weeye waa midda shirkiga wafi lbukhaariyi waxaa ku sugnaa can qataadata qultu waxaan ibnu lmusayib rajulu nin dhubba macnaa la sexray carabtu way naga hadal fiican yihin waxyaalaha oo khatarta hadal fiicana adeegsadaa meesha bahgooyada annaga saxradaa lagu dhumo waxay dhaheen mafaaz meel lagu liibaa meel lagu liibaa qofka haddii la qaniino oo ladiiqa saliim ay leeyihiin tafaa-ulan inuu ah fulaan saliim ay ku leeyihiin qofka haddii la sexro waa la sexray ma dhahayo waxay dhahay maqbuub macnaa waa la cilaaji waa la daawooyey soo ma annagana hadalka hadalka ugu xun aan isticmaalo shucur faaruuq khayr allahasi waa yaqaana soomaalida dhaqankeeda mid aad leeda xaggoo socotaa shaqada xun naagta xun guriga xun waxa xun soo u leeyahay wixii dhammaaba naga xumaadeenoo dhan <laughs> marka shaqada barakaysan guriga barakaysan ilmaha barakaysan waxaad suuriyaalka haddaa u tagtid waxbaad ka iibsane taslam yadaaka uu ku leeyahay allah yucawidka de waxaad ka iibsane waxaad u qabatay lama arko markaad shilinka aasuusa alaabta ku siiye allah yucawidka bedel khayr qaba allah ku siiye markaad wax ka iibsa taslam yadaaka uu ku leeyahay maanta dhan ducaa la socod hadda waxaa dhici karta inuu caamiya weligiis diin arkin inuu kristaan yaa dhici karta laakiin tacawudu alalfaad ayibay ka caada yeeshee mujtamacana dowray ku leedahay annaga laakiin waxaan ka caada yeelnay alfaada liitoo gebigood wada mashquulka ah marka inaan iska dhaafno insha allah tacaala وفي الbخاaري waxaa ku sugan عaن qtاadة qtاadة بن dacama الsaduuسi ninkan wuxuu ahaa nin taabici oo gaar ahaan anas بnu maalig oo aad uga wariyo wuxuu ahaa nin aad u cilmi badan tafsiir haddaad tidhaahdo xadiiث haddaad tidhaahdo taariikhda iyo ayaamulcarab waxyaalihii macrabta ka dhici jiray nin ilaahay cilmi ku subayo raximah llahu raxmata waasica aad nin cilmanaa weliba tafsiirkiisa iyo xikamkiisa aad u ballaariy wa fi lbukhaariyi can qataada wuxuu ka wariyey qaala qataada wuxuu uhi qultu lilmusayib saciid lmusayib waa sayid taabiciin waxaan ku rajulun ubba nin maaragtay la sixray ow yuukhadu min imraati can imra'ati ama haweentiisa laga xabisayo waxaasoo kale maxaa samaynaya bacda nisa hadduu naag ninkuu naag kale la guursado mid saaxiray u taga markaas ka qataar laada ama nin naxaasidahoo kale oo gabadhaas jeclaa ayaa wuxuu le hebelaa guursada iiga qataar ma garta ha soo furo hadhow aan ka faa'iidaysan waxyaalahaas ashraarta kubatada ka faa'iidaysanayo ayuxallu canhu ma laga furayaa oo oh yunsharu ma laga furayaa waa isku mid qaala laa ba'sa bihi dhib ma lahan inamaa yuriiduuna bihi lislaaxa waxay uladda inay wax wanaajiyaan fa amaa maa yanfacu falam yunha canhu wixii waa anfacaya lama reebinin marka qowlka ibnumasix waxaa lagu fasirayaa midka oo ruqyada tufitaanka iyo qur-aanka lagu akrinaayo iyo cilaajka hadda meeshaan wuxuu ku qoray maaragta yani nin la yahado layt bnu abi saliim wuxuu leeyahay dhowr aayadood oo aayaad qur-aana waxaa jira haddii inta weel lagu akhriyo maaragtay biyo ku jiraan oo qofka haddii la sixro madaxa looga shabo qofkaa waa waraysanaya waxaa ka mid ah suurat yuunus falamaa alqow qaala muusa maa ji'tum bihi sixr in allaha sayudilhu in allaha laa yaslux camal almufsidiin iyo qowlu tacaala fawaqaca alxaq wabadala maa kaanuu yacmiluun iyo inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xayu ataa marka aayadaas haddii lagu tafadhib male waa mujarad iyo mucawadateenka iyo waxaa arrintaas la mida xamaad alansaari asalkii somaali u ahaa culimmada sacuudiga rag waaweynaa ka mid ahaa ah, wuxuu yidhi hindiyaan mar tagno marka hindiga waxaa aragtay masas iyo balaayay wataa oo marna ay buul gelaan marna ay soo bixinaa cayaar wixii noo keen aayaddaana ku akrinu dhah maaragta eh? qaal falama al qaala muuse maajidi suxi in allaha shayqulu in allaha subxaanu mufsidiin waa samayn waayeen o dhan wixii dhammaan oo kala burbureen baalka u cayaari waaye o dhan ilaa waxaan ay samaynaan kulli waa sixir waa beenbeen marka baalka u shaqay waaye o dhan <laughs> marka waxyaalahaas oo kale haddii lagu sixir furo iyo qur-aanka lagu akrinaayo dhib mala meeshan sharxan kugu yaallaa safxada maaragtay baabka baab maa jaat sharxa qaybta hoose uu kugu yaallaa wafi lbukhaariyi can qataada waxaa laga wariyey qaala qultu lmusayb waxaan ku ihi rajul nin dhubba la sexray waa anaga ini tafaa'ulay ka wataa ow yuukhadu can imra'atii ama haweentiisa laga xabisay macnaa oon jimaaca karamtegi karin ayuxallu canhu ma laga sixirka ma laga furaya oo yunsharu ma laga furaya qaala laa ba'sa bihi dhib ma lahan innamaa yuriiduuna bihi islaaxa wanaagun bay ujeedaan fa amaa maa yanfacu wixii anfacay falam yunha canhu lama reeyo marka waxaa lagu xambaarayaa midka tufta oo jaa'iska ah. wa ruwiya can ilxasan annahu qaala wuxuu dhahay laa yuxilu sixra sixirka ma furo ilaa saaxirun maaha macnaa xasan hadalkiisa waxaa lagu qaydayaa sixir sixirkana lagu furo ilan xadiidka rasuulkaa xakam ah nabiga calayhi salaatu salaam qaal ibnulqayim ibnulqayim markaa si fiican u kala fasiriyey annusratu nusrada waxaa looga jeedaa xallu sixri sixirka in laga furfuro can ilmasxuuri wahiya iyaduna nawcaani waa laba qaybood weeyaan axaduhumaa xallun bisixrin mili in lagu furo sixir la mida oo saaxir kale inta loo tago la yidhaha haye adaa maaragtay baxaar ah kaalay bahalka maaragtay fur axaduhumaa xallun bisixrin mili sixir in lagu furo wa huwa aladii min camali shaydaani kaasna waa shaydaanka camalkiisa weeye wa calayhi kaasaa yuxmal waxaa lagu qaadayaa aa lagu xambaaraya qowl xasan qowlka xasan laa yaxillu saaxira ilaa saaxir iyo xadiidka nabiga aan soo marnay fayataqarabu naashiru kan oo sixir furayo iyo walmuntasharu iyo kan laga furayo waxay u dhowaanayaan ila shaydaani shaydaanka oo saaxirka bimaa yuxibbu wuxuu jecel yahay fayabdulu camaluhu fayubdilu wuxuu burinayaa camalahu can ayuu ka fakinayaa marka marka maxay ku xajday wax shaydaane baxayso shaydaanna shaydaan laguma daaweeyo soo maaha waaani annusratu biruqyati tufid in lagu maaragtay daaweeyo iyo watacawudaat iyo tacawudaat iyo aladwiyati adwiye kale waxyaala adwiyaha loo isticmaalaa jira maara ama duhaanaad waxyaala marmaryooda sharciga iyo wadacawaat almubaaxa sida hadda aayadihii hadinta qur-aan loogu akriyo madaxa looga shuboo kale fa haadaa kaasi jaa-izun arrintaas marka waa bannaanta idan wax shay kasta waa xafaan cilmi in loo yeesho qofka ma la sixir furi karaa kal ma la yeeri kara laakiin caawa gacantiina uga dheragteen amaa sixir sixir saaxir saaxir kale u tago iga faki mayo amaa qur-aan isku akhri maaragtay ilaahay bari macawadaad sameey daawooyin isticmaal waxaas waa lagu sixir furi oo kale naam fiihi masaa'ilunaa ku sugan aluulaa midda ugu horreeyey annahyu in layska reebo can nusrati nusrada layska reebo waxa weeye waa midda sixir furyada sixir sixirka lagu furayo ahaaniyatu midda labaadna alfarqu in la kala geeyo bayna almanhiyi canha midda la reebay iyo walmurakhasi fiihi tan loo rugseeyey camaa yuziilu lishkaala wax ishkaalka zuulinaya ilaan sheikhu waxa waaya culummadii xaadiidii iyo salafkii warkii uu soo khulaaseeyey markaasoo cilmi fiicanoo adiga haddii kutubaha lagu soo dhex daayo sittiin sana laga yaabo inaadan ka dhex baari kariyo kuu soo khulaaseeyo ilaahay hanugu anfaco sal allahu calaa maxamedin waali saxbi